amaa bacd waxaan ku jirnay weli abwaabu siyaam iyo masaa'ilkii la xiriiray waxaa dhici karta maanta kitaabu siyaam inaan gebagabayno waxaan soo gaarnay halkuu mualifku yihi raximah allahu tacaala tajibu lkafaaratu biifsaadi yowmi sawmi yowmi min ramadaana bijimaacin ahima bihi bisababi الsawm walaa kafaarata calى naasin walaa mufsidin gayra ramadaana aw bigayri اljimaac walaa musaafirin jaamaca biniyati اtarakhus halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka hadlayaa masaa'il soomka haddii uu kaa jaba la xidhiira qofku maalin ramadaan haddii uu sameeyo waxyaabihii soomka jebinayey soomkiisii waa jabayaa qadihiina waa lagu yeelanayaa waa marka shuruudii aynu soo marnay la helo laakiin qadaha wax dheer ma jiraa oo lagu yeelanayo qayb baynu soo marnay la yidhaahdo fidya oo soomkii icaam baa la raacinayaa maalin walba hal miskiin la quudiye ahaa kaasoo laba qaybood ahaa labada qayboodna midna ay sabab u ahayd in limaslaxati alkhayri loo afuray oo qof kale darti loo afuray midka labaadna ay sabab uga dhigeen in sanad kale cudurdaar la-aan soonkii oodan qadaynin kugu soo galo labadaa cashirkii horeaynu ku soo marnay iyo waxay fuqahadu shaaficiyada iyo dadka lamidkaa u cuskadeen hadda nooc kale haddii soonka aada ku jebiso xidhiir gogoleed oo rag iyo dumar dhex maray soomkii waa jabayaa qadihiina waa lagaa doonayaa laakiin intaa wax dheer oo kafaaro ah jiraysa wuxuu uhi tajibu lkafaaratu kafaara waajibta biifsaadi sawmi yowmin hal maalin soonkeed inaad fasaadiso jebisood buriso maalintaasoo min ramadaana ah ka mid ah bijimaacin galma iyo xiriir gogoleed lagu jebiyo jimaacaasoo ahima bihi uu isaga ku dambaabay bisababi sawmi sowm dartiina ugu dambaabay haddii maalin soonkii uu jimaac iyo xiriir gogoleed oo rag iyo dumar uu ku buro kafaaruu waajibiyaa markii shuruuddan soo socota la helo kow waa inuu horta soomkaa soom ramadaan yah waxaa ka baxay sunnadii qadihii kafaaradii nadarkii soomkii kaloo dhan baa meesha ka baxaya soomku waa inay bil ramadaan tahay laba waxa soonkaa lagu jebiyey waa inuu jimaac yahay iyo xiriir gogoleed iyo galma ay tahay saddex galmadaasi waa in lagu dambaabo oo aanay bannaanayn waa inuu maalin ramadaan sameeyo waa inay galmo tahay waa inay dembi tahoy xaaraan ka ahayd haddaydan xaaraan ka ahayn suwar baa inoo iman doona dadkii ay u bannaanayd inay afuraan iyagoo niyada ruqsadiiyo afurkii ku haya dee qofka afurku u banaanaa biyo iyo cabitaanna waa ka bilaabi karaa cunto iyo raashinna waa ka bilaabi karaa hadduuba galmi iyo xiriir gogoleed ka bilaaba ka waran aynu u banaanayd inuu afuro qofkaasi ma dambaabin bay leeyihiin musaafur buu ah haddaad masaafir tihiin inaad afurtaan way idiin banaantahay soo maaha mid dhib uma aragtaan marka idinkuma cusba isagoo masaafir ahaa inuu biyo caboo qurquriyo waan afuran yidhaahdan dhib maaha idinkuma cusba haddii uu raashin intuu soo dhawaystay yihahda marka hore waan soomanaaye waas masaafir baan ahaaye afurka waa ii banaanaaye iga leexo oo raashinka cunana waxaad leedahay dhib ma laha isagoo masaafir ahaa oo soo soomay intii hore haddii laoyaroo musaafur baanaa markii hore afurka waa ii banaanaaye bal xaggaan u yar leexano gubashaan ka bilaabay hadduu yidhaahdo dembi ma aha waxaan u malaynayaa baalkii telefoonada meelaha ka dhow haddaba soomkaas wuu jabay waana maalin ramadaan bijimaacin buu ku jabay laakiin jimaacin aima bihi ma aha mar haddaad afuri kartay cuntadii iyo cabitaankii inbuu lamid yahay soo ma waxaa la ah mariidkii ya kormiya ah, meel kale ka socotaa baalka khatarnimadiisa soo ma aragtaan cawaadku makarofoonada kaga yeedhsiiye marka iska ilaaliya wadnaha iyo meel khatara marka soonkaas aada jimaaca ku jebisay waxaa shardi ah ku jebinta jimaaca inuu ismi xaaraanayo oo dembiya oo aanu ahayn wax bannaan uu xanuunsanaa uu isdhibayey soonkii inuu iska afuruu go-aansaday soo uma bannaano faman kaana minkum mariidan baa la yidhi biyo hadduu caba ma dhib beenada maya raashiin hadduu cunaana dhib ma laha intuusan raashin iyo biyo cunin hadduu xagga kale ka bilaabana dee soon la jebiyey soo u banaanayd soomaha labadaba xalaal bay u ahayd soonkaba inuu jebiyaa xalaal ahayd taa weeye ka hadlayee kale bisababi sawmina uu ugu dembaabay haddii waxaani dembiyo kale uu yahay maaha masaafur buu ahaa isagoo masaafur ahaa waa afuri karaa baa nidhi walow biljimaaci hadduu iska afuro laakiin jimaaca uu ku dambaabaye laysa bisababi sawmi wa bikownihi zinan sabab masaafuru zina ku afuray zinadu waa xaraam laakiin soonka dartii maaha oo xiliil iyo galmadu soon dartii maanta xaaraanu maahe inay zina tahay bay xaraamu tahay labada sababu taxriim baa kala duwan intaasoo uu faahfaahin doono buu ka wada ixtiraazayaa iska saarayaa walaa kafaarata saa darteed kafaara laguma lahaa calaa naasin qof ishalmaamay soonkiibuu halmaamay markaasuu hawshii qabsaday hadduu cuno cababa dhib ma lahaateeno qiyaasan cala acaami washaraabi soonkiisii waxba u dhibi mayso iyo cumuumkii xadiidkii waa in allaha wadaa can ummatii alkhaaa والنسyaana وma اsتkriهu عalayh walaa mufsidin qof fasaadiyey ayra ramadaana bil ramadaan waxaan ahayn sunaad soomanayd shawaal iyo caraف iyo isniin iyo khamiis baad soomanayd nadar baad soomanayd kafaara gud baad soomanayd qadaad soomanayd ramadaan ma ahayn ama soonka inaad wadata waajib ha kugu noqoto oo sunan ayuusan ahaanin ama waajib yaynan noqonin oo sunan ha ahaado haddaad ma xilli aan bisha ramadaan ahayn soonkaaga iyo jimaaca ku jebisana dembi iyo qado iyo baabkeeda wax lagu dhahaba kafaaro ma laha oo kafaaradu ramadaankaa saamayn kuleh xurmadiisa aw bihayri ljimaaci ama soonkiisii ramadaan qof jebiya waxaan jimaac ahayno raashin baad cuntay ama biyaad cabtay ama waa iska mantajisay soonkaadii waa jabayaa laakiin kafaaro ma laha fi lmadhabi walaa musaafirin musaafirna laguma laha kafaaro jaamaca haween u tegey biniyati tarakhusi isagoo niyadiisa ugu talagalay soonkiisa inuu afuro maadaama masaafur afuri kara uu ahaa halkuu biyo iyo raashin ku afuri lahaa hadduu jimaac ku afuro dhib ma laha wakadaa biayriha haddii uu niyati tarakhus uusan niyooninna waa lamid filasaxi sida raajixa hadduu niyada ruksadii xasuusnayn oo iska sameeyana dhib ma laha kafaaro ma laha sababtoo ah isagoon ruksadii xasuusnayn hadduu biyo cabi lahaaba dhib ma lahaateen walaa calaa man danna qofkii maleeyey alleyla habeenku inuu weli jiro oo fabaana nahaaran maalinimo ay noqotay nin habeenkii weli lama gaarin salaadii subax ma dhalanin lama aadaamin buu islahaa adaankaba adaankii horuu moodayey uu maqlayey kadib buu muraadsaday markuu muraadsaday kadib wuxuu ku baraarugayba qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaatu ma maqlay adaanka horuu moodayey kii dambay ku noqotay isna kafaaro laguma laha walaa man jaamaca qof haween tegayna kafaaro kuma laha bacda alakli markuu cunay kadib naasiyan isagoo isalmaansan oo wadanna uu maleeyey annahu isagu aftara inuu ku afuray bihi akligii iyo cunitaankii nin baa raashin cunay isagoo ishalmaansan markaasuu wuxuu u qaatay marba raashin hadduu cunay halmaan iyo halmaan la-aanba in soonkiisii eber yahay oo jabay oon maalintaa soon u jirin buu u maleeyey markaasuu wuxuu yihi mar haddaan soon jirin intaan dhimanna dhammaystiro markaasuu halkaa ka sii waday oo uu sii howlgalayoo waa dhiil qaaday isagana waxuu yidhi kafaalo laguma laha wain kaana alasaxu sida raajixa haba noqoto bulaanu sawmihi soonkiisu inuu buraya haba noqotee soonkiisu haba buraca fi lmadhabe laakiin kafaalo laguma laha waayo tan dambe kas buu u sameeyey soonkiisii waa xasuusan yahay tan dambe markuu samaynayo soonkiisii waa xasuusan yahay inuu sooman yahay halmaanuma samayn walidaalika inuu soomkii jabo wax loogu cudur daara ma laha kafaaradiina shubhatuljahli baa jirto jahligaa lagaga dhaafay baakadhawaqay agee balkaan joogsiga lahayn waa xaggee soo wax kale soonkii haba ka jabee laakiin maadaama shubhatuljahli ay jirto oo qofkan uusan moodaynin inuu weli soon qabo kafaaradii way dhici xuduuduba siday shubahaadka u dhacdo kafaaraadkuna shubahaadka waa ku dhacan walaa man zana qofkii zinaystana maka kafaaro laguma laha naasiyan isagoo halmaansan soonkii uu soomana soonkii intuu halmaamay buu zinaystay soonku ka jabi maayo zinadiisa waa xaaraan zinadu waa xaaraan dembigii zinada uu leeyaho zinada uu ku talagalay soonka laakiin wuu halmaansanaadoo cumuumkii nisyaanku geli isna kafaara laguma laha walaa musaafirin aftara afuray bizinaa zinada mutarakhisan isagoo ruksadii qaadanaya aa masaafur buu ahaaye uu iska afuri karo iska soo yarsoomay kadib baa wax jinni jinniya jaan iyo shaydaan baa hormaroo waxbaa u hilaacay halkaasay la derdertay marka horeba musaafir baad ahayde tanba ramadaanka ka horba hawshan waad wadan jirtaye iska wadu yidhi ruqsayso hadhow waad qadayn doontaaye ziladuna waa dembi ramadaanka iyo ruksadiisuna baab gaara waay ruksada ramadaankuna ee musaafirka u banaanna baab gaara waaye saxad waa casaa waaye tanna waa dembi inuu afurana way u banaanayd shubhada afuritaanka u banaanaa baa kafaaradii ridaysa dembigeeda kalena waa leh warka isku soo uruuriyo waxaa shardi ah inaad ramadaan joogto waxaa labaad ramadaan haddaadan joogin si kastood jimaac ugu burisa kafaara ma laha shardiga labaad waa inaad jimaac ku buriso waxaan jimaac ahayn soonka hadduu ku jabo kafaara laguma laha fi lmadhabi weey culimmada kalea muslimiintu qayb badan baa kafaaro waajibisa saddexoo waa inaadan xaq u lahayn inaad afurto oo xaqulfitri dadkii rukaska iyo acdaarta waa inaadan ahayn haddii aad tahay laguma haysta kafaaro afar waa inaad xasuusnayd onan halmaan ku imanin hadday halmaan ku timid iyadana laguguma laha shan waa inaad caalim tahayoo ayna jahli ku imanin jahli hadday ku timaado iyana kafaara laguma laha marka jahliga iyo nisyaamku waa musqit walow fii ramadaanba ha noqotee wlkafaaratu kafaaradu cala zawji ninkaa lagu leeyahay anhu isagaana iska bixinayee haweenta waxbaba kuma waajibin kafaaradu ninka keliyay ku waajibtaa haweenta kuma waajibto bidaliil waxay yidhaahdeen xadiidka abi hureyre kafaarada ka sheekeeye sheegi doono ninkii markuu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam labuu u sheegay wuxuu rasuulka ilaahaye waan halaagsamay xaaskaygii baan maalin soona u tegey nabigu wuxuu ku xukumay kafaaro bixi bay ahayd iyadoo ha bixisa ma dhihin wa taakhiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuusu dhe marka caddaynta waktigii baahi taagnayd in laga dibdhigana sax maaha mar haddaan nabigu iyad iyadana waxba lagu lahayn baa laga gartay baanaa xugun in la caddeeyo ahayd kama aamusine walidaalika shaaficiyadu qadiyadan kiya nabiga haddii xukun la weydiiyo xukunkaana xaalado badan uu taabayo oo hal xaalada uu xukuma nabigu intii kale ma uga qiyaasanaynaa mise inta kale cafi baan ka dhigaynaa maadaama laga aamusay waxay dhah anagu cafi baan ka dhigaynaa walihaada haweenta xaggeeda waa cafi saa weeye madhabku qowlka raajixa taasayna ku saleeyeen wa fii qowlin qowl imaamu shaafici laga soo guuriyey canhu wa canhaa kafaaruu bixinayaa canhu isagana uu iska bixin wa canhaa iyadana nusnus bay ugu waajibtay kadibna isagaa wada taxamuli oo wada qaadi oo dushiisay noqon kafaaradu marka hal kafaaro yaa labadoodiiba ka gudi labadoodabana way ku waajibi waaye isaga hadduu bixin waayo isagaa caaim ku noqon wa fii qowlin qowl saddexaad oo imaamu shaafici leeyahayna wuxuu leeyahay isaguna calayhaa kafaaratun ukhraa kafaaro kalaa dusheeda ahoo lagu leeyahay kafaaro kale isagana tiisii baa la faray iyadana mid kalaa lagu leeyahay maxaa lagu sareeyey qowlkanna waxay dhaheen waa dembi la xidhiidha xidhiidh gogoleed oy labadoodu wada galeen isaga hadday kafaaro ku waajibtay iyadana way ku waajibi cuquubatan kafaaradana cuquubatan bay u waajibtay kazinaa zinadoo kale markay si xaaraana isugu tageen cuquuba labadoodaba koo waajibin haa tanna xaaraan bay isugu tageenoo cuquubadii kafaaradu labadooda waa inay ku waajibtaa waana sida xanafiyadu iyo rag kale ay qabaan raxmat ullaahi calayhim halkaas iyaguna la mareen aimada saddexdaana imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo imaamu shaafici saddexduba laba kafaaray qabaan marka qowlkaa saddexaad baa jamhuuru ahli اlfiqhi wاlcilmi madaahibtooda ah watalzamu kafaaradu waxaa kaloo ay ku waajibtaa man infarada qofkii la keliyooba biru'yati lhilaali bisha araggeeda oo wajaamaca u taga haddana fii yowmihi isla maalintiisi bishii keligaabaa arkay mar hadalkaagiina waa la diido waa la qaadan waaye markaad bishii aragtay waxaa lagu yidha adeer adiga markhaatiba ma geshido laguguma soomi karo markhaatiga ma geshin baa lagu yidhi adiga shalay qayilayay sow maaha ama adigii sigaarka cabaayey sow maaha ama adigii tuubada maalin dhaweyta laguga qabtay sow maaha ama yaaba ku yaqaana laguaba garanayo asbaabu tacdiil baa lagaa waayey markii asbaabu tacdiil laa ku diideen adna waad hurtaa indhahadaad ku aragtay maxaad samayn adiga adiga waajib waxaa kuga ah inaad soonto adigii sidaa ahaa inaad soonto ahayd baa aayan islaamtaadii ku afuray adiga fii xaqika aragtidaadu waajib bay kugu hayde ramadaan baad jimaac ku jebisay kafaara kugu waajibi wa kafaaradu way laasimtaa ku waajibtaa man infarada qof la keliyoobay biruyati bisha aragtideedii lagana diiday oo wajaamaca fii yowmihi maalinimadiisii ee xaaskiisii u tegey kafaara ku waajibi isaga ramadaan bay u ahayd waman jaamaca ninkii u taga haweenta fii yowmayni laba maalmood sidii shuruuddii lasoo sheegay laazimahu kafaarataani laba kafaaraa ku laazimi waxay dhaheen qiyaasan cala alxaji laba xaj ninkii u taga haweentiisa xajkan ugu taga ee xajkii buriso mar labaadna xajkii labaad ee gudaya haddana u taga laba kafaaraa ku waajibi fakadalika hunaa qiyaasan laakiin waa sida asax ah qolaa waxay dhaheen maa calayhi ilaa kafaaratun waaxida hal kafaaru qolaa waxay dhahdeen maya tii hore hadduu bixiyena mid kalaa waajibi hadduunan bixinina hal midun mila kafaarati lyamiini kafaarat lyamiinkaan raacinaynaa bay dheheen ayib wa xuduudu safari safar soo cusboonaadoo kula soo dariyey bacda aljimaaci tagmiya galma kadib laa yusqiu lkafaarata kafaarada ridi maayo masaafurku waxaad maqashay haddii uu saa sameeyo kafaaro laguma laha markaad wax samaysay kadib baad orod safar istataawatay ood safar aaday kafaaradii makaa dhici wari hadde maalintaa aaban u tagee safar baan ahaa qaybtii dambe waxba kama jiro adaad markaad wax samaynaysay muqiim baad ahayd safar gadaal ka yimid kafaaro sugnaatoo dimadaada lagu yeeshay safar gadaal ka yimid kaa cafin maayo waa xuduudu safari safar soo dariyo dib ka safartay bacda aljimaaci markaa u tagteed galmootay kadib laa yusqutu lkafaarata kafaarada kaa cafin maayo kow wakada almaradu xanuunna waa lamid mid cala almadhabi adoo caafimaad qaba baad haweentii u tagtay kafaaro kugu waajibtay kadib baad xanuunsatay kafaaradii marid baan ahay maanto maalin soon ma qaybsantee kafaaradii ha layga daayo ma lagaa yeeli maya markaad u tegaysay ninaan balo qabinoo caafimaad qabaad ahayd aajaasha iyo cudur iyo caafimaad wax la noqon doonana ilaahay baa og maalinta inaad dhammaysan doonto war looma hayo laakiin xilligaad galmada samaynaysay soonku waajib buu kugu ahaa adiguna saxiix caafimaad qabaad ahayd wayajibu waxaa waajiba macaha maca alkafaarati kafaarada la jirkeeda qadaau yowmi alifsaadi maalinkii soonkeed fasaadisay qadihiisa waa waajib isagana cala saxiix kafaaradu ka baxsan yahay waayo kafaaradu noocyo badan bay noqon kartaa sa arki doono qasab maaha soon inay noqoto xataa masaa darteed kafaaraduna waa gaar maalintii aad jebisayna waa gaar riwaayada abu daawuud ee xadiidkaasa waxay leedahay wasum yowma makaanahu maalintii aad jebisay maalinteedii soon kafaaraduna waa gaar wahiya kafaaradu cidqu raqabatin luqun addoon oo la xoreeyo waayo addoon in la xoreeyo weeye addoonka xoreyntiisuna dee waa haddaad hayso hadda anugu meella kuma ogi addoon saxiixa oo milki rasmi a laleeyahay ciddii lahaydna la yaqaan meel rasmi a kuma ogi laakiin meelaha la isxadaayo marmar baa la ysku dhacaa oo addoommaha yaa la yidhaahdaayo kuwa waxaa arki jiray sacuudiga lacaguun ka qaado afrikada addoommaa jiro annaga kaa xoraynayna yidhaahda waxay u yidhahdeen markii la dabagalayna wax la taabta waa la waaye waxaan u malayn biihaaqii umamulmutaxidaa samaysatay ee qaraabada midoobey la yidhi waa miskiinkii baa addoommadii lagu baabi'iyey fain lam yajid hadduunan helin sideenoo kale addoon meeluu ka doono ma hayo fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood inuu soomo oo xidhiid oo isku xiga baa waajib ku ah laba bilood lixdan ama konton iyo sideed ugu yaraan ugu badnaana lixdan maalmood waaye hadday sagaal iyo labaatan sagaal iyo labaatan bilihii kuu noqdaanna waa konton iyo sideed hadday soddon soddon kugu noqdaanna waa lixdan hadday qaybsamaanna waa konton iyo sagaal soo maa ugu yaraan konton iyo sideed maalmood oo isku xigtaa lagaa rabaa inaad soonto oo ninkii hal maalin adkaysan waaye laba bilood see u adkaysani hadday xaaladaa timaado way soo socotaa uu ka hadli doona waxaa laidin yidhi hadda ka hor minaaj lama hor ordo waxa aad ka hadlayso isagaa soo wada masalada way soo socotaa lixdan oo isku xigtaad soomi fain lam yastaic hadduunan awoodin ma soomi karo fa icaamu sittiina miskiinan lixdan miskiin baad quudin oo soddonkii maalmood iyo soddonkii maalmood maalintiiba miskiin bay noqon miskiinkana muddan baad siinoo intii bedelka soomka la siin jiray lix boqol ilaa lix boqol iyo labaatan iyo shan garaam baad siin bishii siddeed iyo toban ilaa labaatan kiilo meelahaasay noqon qiyaastii afartameeyo kiilo baad bixin falow cajaza hadduu kari waaya maba haystaba addoon ma hayo laba biloodna ma soomi karo lixdan miskiin wuxuu siiyana maba hayo waa cayn istaqar caniljamiici intoo dhammaan wuu ka cajisay waa kari waayey istaqarad way sugnaan fii dimatihi qoortiisa dushay ka saaraan fi lahari sidaa aqwaal imaam shaafici bidaliil ninkii nabiga u yimid alay slat salaam ee yihi rasuulka ilaahayow waan halaagsamay wuxuu yihi maxaa kugu dhacay maalin ramadaan oo soona baan islaamtaydii ku fakaday buui markaasuu wuxuu yihi qoor xore markaasuu ilaah waa ku dhaartaye tayda midaan ahayn maba heli karu yii waxaana yidhi lixdan maalmood soon markaasuu wuxuu yidhi ma awoodi karo riwaayadka qaarkood waxay dhaheen oo waxa saa ii galay oo soo soon un maaha bu soonkii saa ii galay maalin keliya adkaysan waaye maa lixdan kari karaa wuxuu yidhi soddon lixdan miskiin sii markaasuu yidhi ma haysto wuu iska fadhiistay nabigaa raashin loo keenay sadaqaa markaasuu yidhi hooyo masaakiin sii buri markaasuu rasuulka ilaahayow ma qof iga cayrsan maan siiyaabu ilaaaa ku dhaartee buuraha waaweynee madiinaha reeraheedaa qoys naga cayrsan oo naga faqiirsan oo nooga baahan maodegana bu aniga wax iga baahanba ma jiro raashinkan nabiga intuu qoslay wuxuu hi ilmahagaasii marka oda carruurtaada ugee buu yidhi halkaa waxaad ka garatay markii ninku mahayo yidhi wuu iska fadhiistay mar dambe raashinkii la keenay iskaga bixi baa la yidhi weli in lagu lahaa baad garatay soo ma haddii mahayadii aan laguba lahaynee cafis noqon lahayd dee ninkan hoo iskaga bixi lama dheheen wayba ka dhacdayba gadaal baa raashin laga helay raashinkii baa la siiyey kafaaradii iskaga bixi baa la yidhi mana una haysanin fii dimbati rayta halkaasaad ka garatay fa idaa qadara hadduu awoodo calaa khaslatin mid santaa ka midana facalaha iyaduu samayn walaصxu sida raajixa anna lahu wuxuu ninkii xaq u leeyahay alcuduula inuu ka leexdo can isiyaami soomka ila iطcaami cunta bixin inuu uga leexdo lishidati اlgulmati shahwada adaygeeda ulmada waxaa la yidhaahdaa qofka shahwadiisu markii aad u kacsantahay ba waxaa la yidhi fatratu ulmatin iyo fatratu اkhtilaamin buu ku jiraa qofkuna laba marxaluu maraa marxalana shahwadu way iska degtaa marxalana kacdoon bay samaysaa marxaladaa kacdoonka ay samaysay baa waxaa la yidhahaa fatratu hulmatin iyo fatratu ikhtilaamin baa la yidhahdaa marka xilliga kacdoonka shahwada ninku hadduu listin dhashay waayo listin ma taqaanaa listin de waxaan u malaynayaa wax kitaab dayay idinkuma jiro muxuu sameeyey ninkan muxuu dembi oo galay waxaa la yidhi labadan gaari ee soo socota masaajkii lagama bixi karin dii bay xidheen ninka kitaab gaariga la yidhahda k b r laba boqol toddobaatan iyo saddex e iyo gaariga kale k b k laba boqol labaatan iyo afar k irdihii bay xidheen baa la yidhi meel laga baxa lalaaya marka ilaahay ka yaaba gabaaridaa ka qaada khayr allah idin siiye hada kadibna irdaha ka ilaaliya dee dadka hanibine wax kitaab dee inuusaydinku jirin baa halkaa ka muuqato dee irabiga yaqaana laakiin sida lagu barto baad wax ka wada taqaanaa calaa kulli xaal xidigaha markii nujuumta iyo abumacshar ilfalaki iyo la tirinayo sideed iyo labaatan manaasil a jirta sawmaa ku taqaanaan oo bishu bilataay sideed iyo labaatanka habeen habeen walba mid bay la fadhidaa habeenka sagaaliyo labaatanaadna way toomantaa soddonkana hadday bishii tooman ku dhalata waa la arkaa haddii kale shirudhaladka labay toomantahoy maqantah oo bisha la arag sideed iyo labaatanka la arko sideed iyo labaatanka manaasishay la fadhidaa intaa maclu intaa waa caadi sideed iyo labaatanka manaasishihii afarta xilli bay u qaybsan yihiin guga waa aba toddoba dayrtu waa toddoba xagaaguna waa toddoba jilaalka ama qoreexeedkuna waa toddoba intaa waa macruuf intaa wax dheer baa jira oo burjiga laga eego weli waan guursanayaayo burjiga ii fiiri ma maqasheen kitaabka ii rog waxaa lagu leeyahay kitaabka waa la fiirin xuruuftii tiradii abaajaad baa la qaadi waa la isku dardari miisaankii ku dhufadee lagu kala saandhan jirayoo kalaa la saari intaas hadday soo hadho burjigaagu waa biyo kan burjigiisu waa dab kan burjigiisu waa dabayl kan burjigiisu waa dhagax dabka iyo biyaha la kala ilaaliyaa dab iyo biyaha hadii la isku dara maxay noqon way isbaktiyaan haddee niliya hawrua wiliya gabad waxayna dhaheen burjigoodu biyo iyo dhagaxay biyo iyo dab yihiin hadday isguursadaan way isdabin laakiin dab iyo dhagax isku dhufo igix way tarmi bay dhaheen dab iyo dabaylna igix way tarmi bay yidhahdeen ilaa aakhirkiisa buruujtii markay ka soo dhammaadeen bay dhaheen manaasishuna khawaas bay leedahay markay bishu la fadhido waxbay tilmaantaa bishu markay dhalato hadday habeenkay dhalato bisha ku dhalato xidig hebel sanadkaa abaar buu noqdaabaa lagu dhihi mutirnaa binawi kadaadi halkaasay gashay hadduu bilhebel ku dhashana barwaaqay noqotaa hadday godan ku dhalato meel godanoo dhan waa laga cararaayoo biyaa qarqin bay dhaheen hadday zuxal iyo mariikh ku dhalatana meel biyo iyo dhadhanlihii iyo webibaa la raadsadaayo abaar iyo oon baa loo baabi'i bay yidhahdeen waa qisadii xadiidku markuu ka hadlayey man qaala mutirnaa binawi kada wa kada tuu ka hadlaya waayo xidigintii tanjiibkii waayo dadka marka la yidhaahdo iyo dhalashadooda labaan ka soo qaaday iyagana soo roobka iyo laba idinma sheegin urur saddexaan ka soo qaada urur magaca la yidhahdo soomaaliya ma ku aragteen xidig urur la yidhaahdaa manaasishuu ka mid yahay waa majmuuco yar yaroo fara badan waxay ka dhaadhiciyeen dadkii habeenkay bishu la xidida yuxu la fadhiya ilmihii dhasha qaarna waxay ku dhihi caloolgala wuu tarmaayoo caruur bala'anow jiro si keligiibaa urur socda noqon urur baa loo bixiyaa marka wiilkaas wiilka cadaadxayn waa xidig yaroo guduudan oy dhowr xabba hareera joogaan habeenkuu la fadhiya kii dhasha ama calool galana weligii faqiir buu ahaanoo xayntaa yar ka guduudan waa cadaad dhowrka xabbana waa aynti la jooga cadaad xayn leh waa loogu bixiyey weligaa xoolahaagu intaa herdhaafi maayaan bay ku leeyihiin maxaa tinjiibku waxa sharcigu adlaygo listin waa xidig saddex dhagaxoo sida dhardhaarada weelasha la saaroo kaleeta ah waxay dhaheen rag iyo dumarba qofkay ku dhasha shahwo xaddhaafuu qabaayo idaymi baa nafta ka qaadi waa kuwa maxkamadda isgeeye ay tira qaadioo gabadho ay tiraada ninkan ma kari karee ee la yidhaahda imisaad rabtaaye habeenkii intaae intaa way ugu badan tahay in loo gooye inta intay deeqi weyde ti habeen dambe idaybi yidhaahdeen sheekooyinka laga sheekeeyo baa markay ragga iyaga waxaa yaqaana soo gaabinayaan waxay ku dhihi hebel listin buu dhashay haddii lagu yidha hebel listin buu dhashay waxaa laleeyahay shahwadiisu waa xadgudub baa loo jeedaa tan ka badan tahay waxa waa baabka tanjiimka shareecadu xaaraantinimaysay waayo wax wax lagu ogaado urur iyo roob hayi iyo abaar hayi iyo midna ma jiraan inta waa maqaadiir ilaahay inay waafaqda waa laga yaabaa laakiin man qaala mutirnaa binawi kada tanjiimkii la xaaraantinimeeyey waay marka walasaxu ana lahu lcuduulu can الsawmi ila liطcaam inuu u leexdo lishiddati اlgulmati hadday ulmada shahwadiisu xoog badan tahay hadday shahwadiisu aada u xoog badan tahay dadku isku awood maaha shahwadoodee oo usan sabri karin sidii ninkii yidhi waxaan igu dhacayso sown iguma samaynin ma nin maalin sabri waayey baa lixdan maalmood sabri kara nin maalin adkaysan waayey lixdan maalmood ma adkaysan karaa war ma kari karoo hal maalin baaban kari waaye hadday gaadho adeer cunto icaam saadika waa takriif maa laa yutaaq maanta soonoo lixdankii bilow berri ha kaa jabo soo bilow berri ha jabo soo bilow berri ha jabo baashuna waxay leedahay mararka qaarkood kacadoon ay qofka madax martay leedahay oo wuxuu samaynayo uusan mararka qaarkood aad ba isu xukumin halkaa dhallinyarada aan u malaynayaa inay aada u fahmi karaan laakiin duqayda waa garaan dhallinyaraday ku badantahay ogaada walidaalika sharcigeennu aad wuxuu u dhaleeceeyey wa ushaymitu zaanin nin waayeeloo cirralahoo zinaystay aad buu dembi badan yahay dhallinyaro zinaysatay sababtoo ah waayeel ciroobay isaga kar jabaye balaayada xaaraanta ku wadda maxay tahay ee karkarinaysa laakiin ninka dhallinyarada waxbaa karkarinaya oo ka tan badnaan kara marka ulmada hadday jirto ama daa ha noqoto ama dabiiciba ha noqotee cuntaad bixin kartaa waanahu laa yajuuzu ma banaana lilfaqiiri ninka faqiirkaa sarfu kafaarati kafaaradiisa inuu u leexiyo ku bixiyo ilaa ciyaalihi ilmihiisa saasa asaxa maxaa loo daliishaday xadiidkii baa la daliishaday waxay idhaahdeen culimmadu labadaba qolana waxay yidhaahdeen carruurtaada waad siin kartaa muqaabil alasaxa waay qolana waxay yidhaahdeen maya ma siin kartid maxaa la deliishaday isla xadiidka qolo walba markay deliishanayaan waxaad leedahay allaleya xadiidku saa waa tusay maa waqaca tajaadubu fii dilaalatihi waay qoladan madhabkeennu say u deliishadeen dhegayso waxay dhaheen ninkan cunto ma heli karuu yidhi faqiir aan waxba haysan inuu yahay buu nabiga ku ag fadhiyey raashin baa loo keenay kafaaro iskaga bixi buu yidhi caruurtiisa sii ma dhihin caruurtiisa sii ma dhihin dimadiisaa lagu yeeshay markii horuu dhihiraa ilmaha ord ilmihii ugee waxba ma haysto ninkan wuxuu yihi ma heli karo sitiinaas eh, muddan ma heli karo sitiina muddan afar u qaybi waa han iyo toban su soo ma han iyo toban saac ma heli kara ninkii yidhi ilmaha wax ka sii xataa lama dhihin fadalla calaa annahu laa yasrifu ilaa ciyaalihi amaa tan dambe ee hadhow carruurtaada sii la yidhi laysa min baabi alkafaarati maaha waa min baabi itcaami lfuqaraa ee isagoo cabaaday wey qolo kalena waxay yidhaahdeen maya nabigu markii dambe ilmahaaga siisow ma dhihin haa kafaaradii weli waa lagugu leeyahay ma dhihin ogow wuxuu u siiyey nebigu kafaarada inuu iskaga bixiyo markii dambena wuxuu ogolaaday markuu calaacalay iyaalkiisa inuu siiyo fadalla caruurtaadu inay ku baxaysa kafaaradii midba kaad la joogta gar leh kii kuwa xoog badnaadaba sidaasaa la ysgu qabsaday calaa kulli xaal baabu sawmi taawuc soomkii sunnada abuu baabiyey kii waajibkaa halkaa iga dhig yusanu waxaa sunna ah sawmu lnayni maalinka isniinta in la soomo waa sunna wlkhamiisi khamiista in la soo mara waa sunna in lama la israaciyana way fiican tahay nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam maalinta isniintaa soonkeeda ka waran baa la yidhi wuxuu yidhi iyadaa lay dhalay iyadaana laygu soo dejiyey mar kalena waxaa la yidhi nabigu wuxuu ku dadaali jiray soomka isniinta iyo khamiista wuxuuna dhihi jiray maashaa ilaahay loo rafciyaa loo kor yeelaa waxaan jeclahay anoo sooman camalkayga ilaahay in loo kor yeelo وarفةa yوم رفة يukفir الlah bه الsنة المaadية والsنة الqاaبلة waa kii xadiidka abqtaada ku yihi laba sanaa lagu dhaafaa dembigood sanad tegey iyo sanad soo socda وacashuuraa maalinka شhahru muxaram tobanka ay tahay iyadana sanad tegey baa lagu dembi dhaafaa baa nabigeena ka sugan alayه الsل sl xadidka abi qataada وtasuucaaa maalinta muxaram iyo bisha zaka ay sagaalka tahay iyadana xadiidka ibni cabaas buu aha nabigu inuu yidhi lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic sagaalkana waa soomayaa ma gaadhin nabigu waa ka dhint sal slam maadaama uu hadlay oo tamaniyey inuu soomo inay sunno tahay baa laga gartay wa ayaami lbiidi maalmaha cadcad saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka in la soomana iyadana waa sunno nabigeenna ka sugan sala allahu calayhi waaalih wasalam oo isagana wuxuu leeyahay nabigu ayaamulbiid ma afuri jirin qaar baa yidhi fii xadarin walaa safarin nagaadi iyo safartoona kuma afuri jirin maalmahaana maalmuhu nabigu aada uga dardaarmabahd abu hureyre uu lahaa aabuu nabigu ii dardaarmay ka tegi maayo wa siyaamu alaaati ayaamin min kulli shahrin saddex maalmood bil kasta in laga soomo riwaayadka qaarkood ku fasireen ayaamulbiid inay tahay wa sittatin lix min shawaala ka mida ah. waa xadiidka abi hurayro ahaa man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaala kaana ka siyaami dahri wa lixdan in la israaciyo baa afdalu fiicanoo wanaagsan oo ajir badan waad kala qaadqaadi kartaa lixda shawaalkaa sittan min shawaala lix uun shawaal ka mida ah, la yidhi israacinto iyo dedejintaana fiicanoo waxaa nabigeena alai slam nusuus qur-aanka kaga sugan khayraadka in loo degdego wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum iyo falyatanaafas ilmutanaafisuun iyo khayrulbiri acjaluhu iyo waxyaabahaasoo dhan marka laysu geegeeyo khayrkao dhan in loo degdego cumuumkii habaa laga qaadanayaa sidaa raacinta wayukrahu waxaa karaha ifraadu jumucati jumcada in lagu keli yeelo soomkii maalinka jumcada keliya inaad soonto lama ogola laakiin maalin haddaad ku lamaanayso dhibaato ma laha oo nabigu alai slat slam wuxuu yidhi jumcada in lagu keli soonkuu reebayoo wuxuu yidhi maalin ka horeeya la sooma ama maalin ka dambeeya la sooma maalinta ka horeysa waa te ta ka dambaysana ayib waifraadu sabti sabtigana soon in lagu keli waa karaahiyo binaaan xadiidkii cabdulaahi bni busrin can ukhtihi samaa inuu asaxay oo wixii aan farad ahayn ha soomina waxaa looga jeedaa oon maalin kalena lagu lamaanaynaynin bidaliil jumcada in la baneeyey haddii sabtida lala soomo bimacnaa sabti iyo jumcada isla soonta waa la ogolyahay sooma xadiikaasay ku cadda mar haddii jumciyo sabti la ogolaaday jumcadii haddii lala soomo la ogolaa waxaan ka garanay keligeed in la soomaa la diidanaa wa sawma dahri wa sawmu dahri zamankao dhan in la sooma sanadka oo dhan hayra alciidi ciidda marka laga reebo iyo watashriiqi ayaamu tashriiqa saddexdaa makruuhun karaaha weeye liman khaafa qofkii ka baqa bihi bisababihi isaga dartii dararan dhib aw fawta xaqin ama xaq inuu tegsiiyo xaquu gudan lahaa uu gudan waayo wa mustaxabun sunnana weeye ligayrihi dadka kale sawmu dahrigu haddii laga aadan soomaynin ciidda labada ciidood iyo saddexda ayaamu tashriiqa sanadka intiisa kaloo dhan inaad soo naato soomanaato ka waran waxay yidhaahdeen waxay ku xiran tahay inaad ku dhibayo adigii dhib kuu geysanayo markaa waa karaahiyo xaaraanna maaha inaad xuquuq kaloo lagugu lahaa oo ina linafsika calayka xaqan walijasadika alayka waliahlika calayka xaqan walidayfika calayka xaqan xuquuq dayacmayso iyadana waa karaahiyo labadaa midna haddaynan ahayn fa huwa mustaxabun wey sababtoo ziyaadatu khayrin iyo camalin iyo aacatin waay marka masalada sawmu dahriga laba xadii diiday mid waa xadii cabdillahi bin camr bin caaso waa bukhaari iyo muslim nabigu wuxuu leehi laa saama man saama alabad weligii ninkii soomanaada waxba ma soomin iyo laa saama man saama dahra riwaayadka qaarkood waa nabigaa la weydiiyey can siyaami dahri faqaala laa saama walaa aftara mana soomin mana afurin mana afurinoo wax iskama cunin mana soominoo ajir soon iyo waxba malaha xadiidkaa wuu diidey xadiid labaadna waa xadiid abi muusa alashcari radi allahu canhu waardaahu oo imaamu bayhaqi iyo khusaymi iyo ibn xibaan iyo warinayaan iyo axmed iyo kayrkood isna wuxuu leeyahay nabigaa yidhi man saama dahra duyiqat calayhi jahannam jahannamaa lagu ciijiyaa xadiidkaa waxaa daahirkiisa ka muuqda hade wax xaaraanuu sameeyoo dembi jahanamo loogu ciriiriyuu mutay culummadan kalena oo fuqahada shaaficiyada iyo in badanoo la qabtana axaadiitan xaggeed ka marteen baa la yidhi idinkuse maxaad daliishateen waxayna horta xadiitan jawaabta intaanaan gaadhin daliilka yagu waa fara badan yahay nabiga waxaa ka sugan sala allahu alayh waalih wasalam xamsata bni camrin ilaslami baa u yimid waana saxiixu muslim wuxuu rasuulka ilaahayow waan safar badnahay wainii asridu sawma anna soonka waan isku bixiya ma wax dhibay leedahay markaasuu nebigu yihi inshita fasum wainshita faaftir haddaa rabtana soon haddaa rabtana afur wuxuuna weydiiyey asridu sawma soonka waan taxaayo waan isku bixiyaa isku bixiska hadduu xaaraan yahay ninkan uma diideen ninkan waxaa loogu ogolaaday nin awooduu ahaa halkaa sardiga in la ogolaada aan ka qaadanay dheh amaa labadan xadiid aahaar badan oo taabiciinta iyo saxaabada ahna waan haydnaabay dheheen ibnu cumar iyo aabbihii cumar iyo caaisha iyo saxaabo kale abu alxa iyo oo isku bixiska ogolaaday amaa labadan xadiid la asyaamu dahriga la reebay waa haddii ciidi ciidaha iyo ayaamu tashriiq lagu daraan dhahaynaa waa kow ama waa soonkii safarka la iska reebay oo kaleo qofkuu darar u geysanayo liman khaafa dararan baan dhahaynaayo laysa min albiri siyaamu fii safarkii yiriba in la soomi kara qofkii awoodo soo lama ogolaanin kuwana kii awoodaan ka dhigaynaa ka kalena qofkaan awoodin baan ka dhigaynaa ama uu dhib gaadhsiinayo amaa xadiidkan duyiqat calayhi jahannam annaguba daliil noo yahay dheheen in la soomi karuuba daliil yahay oo bal ka soo saara ka dhalaaliya man saama dahra duyiqat calayhi jahannam jahanamaa lagu ciriirayaa ba meel ka soo saara waxay dhaheen duyiqat calayhida musani baa iskale ardaygii shaaficiga sidee uu soo guurinaya ibnu khusayma fii saxiixi wuxuu leeya duyiqat calayhidu bimacnaa canhu waay calayhida canhu baan ka dhigaynaa haye duyiqat jahanam baa laga ciriirayaa jahanamaama ka celiliyeyso meeluu ka galaba heli maayo meel laga geliyaba yeelan maysaba oo muxuu ku gaadhay sawmu daari uu ku gaadhay halkaasay mareen bayhaqi fii sunanihina qisada intuu soo guuriyuu saa u daliishaday nawowina fajmacii saasuu u daliishaday waxaa soo booday nin la yidhahda ibnu xasm fi lmuxalla isagu wuxuu yidhi haadihi kadibun fadayga ibnu xasm maxaa ku taqinay waa cujmo iyo been la isku daray horta wuxuu yihi waa cujmo o jahanamaa cihiryaay ku cihiryamaysa cihiryamaysa meeluu ka galu waayayaa tarkiib carabi aba wax laga ma aha buu ihi ee dadku carabba ma ahayn miyaa buu leeyahay culimo ajila ta kale waa been buu yii maxaa been noqday nabigu alayhi buu yii canhuda waa been buu yii ibnu xasm cibaaraad adag buu leeyahay waa xamil anaa dalabada yaanan akriin iyo mualafaadka ibnu xasmi yaanan akriin akhlaqa ka xumaanaysa taa la gubay waa la cadaadiyey isaga wuxuu noqday daadani neer foosuu noqday isaga akhlaaqu siyar kaga sheekeynaya naftaa la ii keenay buu yihi markaasaan anigiina joogo mararka qaarkood tahwiil fi lcibaara aan wax daliila ka hooseynin buu leeyahy hadda in la yia carab aqooni weeye ragga laga war saxa miya kalaam nimaan carabi aqoon kuwii cajabkii carabigii jajabsanaya warkoodii weeyaan buu leeyahy qolya carabigii jajabsanaya saa yidhi carabigii jajabsada wanax carabiga aan garanayn marka war wax sax maha waa been inuu yidhaahdo ta'wiilkaana sax maha laakiin waa caado uu leeyahy ibnu xajar raxima allahu tacaala isaguna aada uga cudur daartay alakhlaaq wasiya markuu ka hadlayay in bahashaasi aad ugu fogaato oo dagaalkii badnaa hadduu dagaalku kugu bato kugu bato kugu bato marka dambe adiga dhan dagaal socdaad noqon saas darteed qofku mantiqada dagaalka ku jira ama meesha dagaalka badan ku dhashay ee kusoo koray wixii sufeerka foodbuu ka soo horeeya halka meesha qabowga iyo beerta iyo ninka isaga korayna dagaalka badan wuu la yaabi iska daa innaga soomaaliya geed kulayl baana xataa xayawaanka waxlaaya inaga meesheenna jooga deegaano soomaali ahayn markuu joogo ay xoolaha ma laayo soo dhuruaaga markay ka hadlayaan maadan arag cabdulaahi xasan hadda ninka soomaalida safiirka uga ah war galbeedka ahaan jiray wuxuu iga sheekey waxaan arkay dhuruwaa ari ma laayo xoolo ma laayo wax nool ma qaato markaad seexata kabaha saanka haragga ka samaysaniyo waxbuu gurtaa buu yidhi wax nool umaba dhowaadaba de meeshu waa dad beeraley oo iska masaakiina waay markuu dhex yimid dadka xoola dhaqatadae wax dilaaga ordayana wakaa dad iyo adduunyaba diranaya isagiina marka dabeecada bii'adu taiir bay yeelataa marka haddii waxay yidhaahdeen marka culimmadu waxyaaba badan inaad cujbo weeye tira ibnu xasm meelaha qaarkood marka allah yarxamu aad buu aad buu afxunya marka ibnu xasm waxaa la yidhaahdaa daliilka raacitaankiisa kaga dayo laakiin afxumada ha kaga dayan waman talabasa man rabasa ninkii dhex gala aba bisawmi taawucin soon sunno ah aw salaatihi salaad sunna ah bilaaba falahu qacuhumaa wuxuu leeyahay inuu gooyo haddaad soon bilowdo sunnaa ah maanta marka hadhow dhexda maraysa waad iska afuri kartaa waad jebin kartaa sida salaad sunnaha ah haddaad bilowdaba dhexda markaad socotaa isaga bixi karta salaad sunnaad bilowday ragcada markaad tukatay baa hawl adag ku yar qabsato wax soo xasuusatay waa iskaga bixi kartaa salaadii dembi maaha almutaawicu amiiru nafsihi baa xadiidku ahaa qofka mutaawica isagaa isxukuma hadduu rabana wuu wadan hadduu oo sunno ah, oo haddaad bilowdo dhammaystirkiisu waajib yahay ma jiraan laakiin adoo shaaficiyaa marka aad usuulka ka akhrisato maraaqi sacuud markaad akrisato salaatuna wa sawmuna wa xajuna wa cumratu lanaa kada markuu ku akriyay amilada badan aad akrisato kana jamcu jawaamici haaficiyadahaabuu nadminayaa lagu yidhaahdo masaail shaaficiyaha moodi lidalika haddaad rabta usuul shaaficiya jamcu jawaamic inaad akrisato kowkab saatica akriso maraaqa sacuudka usoo jiire haddii kale madaahibta kaa iska dhexgeli walaa qadaa qadana laguma laha markii horeyba sunno ahaayeen waman talabasa ninkii gudagala biqadaain qado soom baad qadaynaysa waajib ahay oo kaa tegay xaruma calayhi waxaa ka xaaraana qacuhu inuu gooya waa ka xaaraan in kaana hadduu ahaa cala lfawri degdeg soonku hadduu qaduhu degdeg ahaa laba xaaluu degdeg ku noqdaa imaa ifطaar bitacadi oo adigu si khalada ah u afurtay adan cudurdaar lahayn wa imaa waktigii inuu yaraadoo soonkii kale soo dhowaado wakti inta qadaha ku filan keliya ay ka hadho waktigii waa ciiryamayaan wahuwa sawmu man tacadaa qofkii ku xadgudbay bilfiri ku xadgudbay cudurdaar la'aana furay soomkiisa waay wakadaa in lam yakun hadduunan ahayn cala alfawrina waa la fi lasaxi ta waa qowlan waaxidan ta waa cala araajixi bian lam yakun waa inuusan ahayn tacadaa bilfiri mid ku xadgudbay muqaabilkiisu wuxuu leeyahy maadaama wakti muwasaca uu haysto waxba goyntu waajib ma aha lianna inaad qadaysana waa waajib waqtigan inaad ku qadayso laakiin waajib kuguma aho min xayu lwaqti waasac baad dib baad ka qadan kartaa intaa soonkii hadduu ku dhammaaday ictikaafkii baan raacay maanta insha allahu tacaala abaabu ictikaafna waa masaa'il iska koobano waa dhammaynaynaa masaailka ictikaafku ma dhib badna ictikaafku waa masaajidka inaad ku nagaata waaye ictakafa wuu nagaaday waxoogay buu joogay wey min xayu luqa marka la eego joogitaanka iyo nagaanshahaagu xad go-an ma laha oo wax yar hataa haddaad joogto lubhigii iyo ictikaafkii luqa ahaan waa saxaya markaa kadib bay culummadu isku qabteen ictikaafka sharcigu xaduu u jideeyey nagaanshahoo muddo zamana ma jirtaa na sariixa ma laha laakiin nusuus ictikaaf ku soo aroortay oo camal nabigaa jira sala allau alay wasalam haddaba ma camalkii nabigaan ku xadaynaa muddada ictikaafka mise haddii nas sharci oo cadoo xadaynaya la waayey luqadaan ku noqonaayoo marjicu luqaduu noqonayaa qowlaani liahli lcilmi walfiqi waaye almadhabu marjicu waa luqada waay maadaama nas sariixa aan la haynin masaladuna masale cibaado ay taho masale curfu naas u noqonaysa aynan ahayn haddii cur sharciyan cur lugawi haddaba hadduu yidhi aajidi iyo walcaakifiina warukaci sujuudi la yidhi qadar kastood masaajid ku nagaatay baa lubsi iyo ictikaaf noqon kara laakiin waxaa shardiya maadaama uu cibaado yahay idaafatu niyati ilayhi hadday niya iyo lubsigii isku darmadaan waa ictikaaf wain kaana daqiiqatan hal daqiiqadba ha noqdee halkaa weeye munalaqa iyo madhabku mustanadku wuxuu u tiirsadee muctamadkiisa halkaa wey huwa ictikaafku haddaba mustaxabun sunno weeye kula waqtin xilli kasta soonka gaarku ma aha sanadkoo dhan sunno waaye bidaliil ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wacahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an ahiraa beytia liaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud rukuucdii iyo sujuuddii soo sanadka o dhan maaha awaafkii kacbada xaramkana waa sanadka o dhan fadalla calaa ana alictikaafa jamiica sana masaajidkan waxaa loo dhisay salaad iyo awaaf baa masjid xaramka loo dhisay iyo ictikaaf intaba maadaama hadafkii loo dhisayba uu ahaa soon khaas kuma aha yihahdeen wa mimaa yadullu bay yihahdeen soon inuusan khaas ku ahayn nabigu bacda ramadaan buu ictikaaf qadeeyey fii shahri ramadaanna ma ahayn fadalla wax daliilahoo yidhi soon baa sharihoo asaxayna ma jira bay istaageen iyagu adilada daahirkeeda yahayna jawaab baanu u haynaabay yidhahdeen huwa mustaxabun kula waqtin culummadii tiri curfiga waxaa lagu xadaynkii nabigana asalka yowm bay ka dhigeen ictikaafku inuu yowm noqdo qaarna yowm waa layla bay yidhahdeen baa ugu yar waayo nabigu muddo uu ictikaafsanaado inaha in la eg baa ugu yaraa wa fi lcashri alawaakhiri tobanka u dambeeyo min ramadaana kamida baa afdalu sii fadli badah ictikaafku in la ictikaafo tobanka dambaa u fadli badan tobankii dhexe ma maantaynu bilownay soon waa tegay marka saddex meelood meelba hadday tagtay tii labaadna aan ku jirno qaybtii saddexaad unbaa dhiman sowmaa qaybtaa saddexaad tobanka u dambaysa buu fadli badan yahay masaladaa inuu fadli badan yahay nabigaa itikaafi jiray sal l slam dadkana ku dhiirigeliyey haweenkiisana kadib ay ictikaafi jireen muslimiintuna soo kala dhexleen hadafka loo ictikaafaya tobanka dambana laylatulqadri baa la raadraadinayaa oo la doondoonayaa laylatulqadriguna tobanka dambay ku jirtaa nasku tobanka dambuu sheegay tobankaa dambe laylatulqadri waxaa ictikaafka loogu raarraadinayana waxaa la rabaa inaad u gacan banaanaato habeenkiibay ku jirtaaye maalintii aad yar nasato haddiise maalintii aad adduunka caydhiso habeenkii aad aada uma soo jeedi kartid waa daali hataa hadaad masaajka fadhido madaxbaad maanta caawa dhan saa ku hayno waaduna hahaamsanoo dikri iyo quraan iyo duca iyo salaad iyo wax badan ma samayn kartid marka inaad masaajka udhex fadhido mashquulkii adduunyada aad ka soo yaraato adoo qalbigaaguna joogo wax badanoo ku tashwiishinaya uusan jirin oo ku mashquulinaya maalintiina si fiican ugu nastay habeenkii inaad arka meel kaga soo hadho baa la doonayaa si fiican u daydeedood agta agta u saarto ictikaafku waa kaalma marka lialabi laylati اlqadri sida laylatulqadriga loo raadiyo laylatulqadrigu xaggey ku jirtaa marka axtaabka ictikaafka ha inoo dambaysee laylatulqadriga lagu raaraadinayo waa habeenkee waa maylu shaaficiyi raximahu اllah shaafici wuxuu u janjeersaday oo u iishay oo u batay ilaa anahaa laylatulqadrigu laylat alxaadi habeenkaa kow aw aaalii ama saddex iyo walcishriina labaatan inay tahay habeenka kow iyo labaatan ama saddex iyo labaatanaad wayuu yidhi halkaasuu isagu istaagay wuusha wuu taraduday ama waa kow iyo labaatan ama waa saddex iyo labaatan hal qisa oo laba riwaayadood ku soo kala aroortay laba saxaabina kala wariyeen labadubana saxaaxa ku yaalaan baana sabab u ahayd taradudka shaafici nabigu calayh salaatu wasalaam labaatanka dhexe ramadaan buu ictikaafay markuu tobanka dhexe markuu dhammaystay dadna waa la ictikaafeen buu istaagay wuxuu ihi waryaal nimayow dhegaysta dadka ila ictikaafayow anugu waxaan tobankan u ictikaafay leylatulqadrigaan raadinayay waxaana la ii waxyooday tobanka dambe dhiman bay ku jirtaa waxaana la i tusay anuu habeenkii laylatulqadriga ahaa markii waagu subaxeedii noo baryey intuu roob nagu da-ay aan biyo iyo dhoobo ku sujuudayaa la i tusay ee ninkii ila ictikaafayow daba wuxuu sheegay tobanka dambey ku jirtaa habeen laylatulqadri ah baa roob inagu diyi subaxeedana biyahaanu ku dhex rog sujuudaynaa abu saciid qisadaa markuu wariyey wuxuu yidhi subaxii kow iyo labaatanaad habeenkii kow iyo labaatanaad markii la ictikaafay baa roob masaajidku dhis iyo geeduu ka samaysnaaye fa wakafa almasjidu masjidkii waa darooriyey roobka waa soo daayey fara'aytu rasuula allaahi yasjudu cala almaai watiin salaadii subax baa arkay oo nabigoo biyiyo dhawo ku dul sujuudayy halkaa maxaa ka garatay inay xalay kow iyo labaatanka ahayd qisada saa abu saciid baa u wariyey cabdillaahi bnu unaysi kal u wariyey nabigu wuxuu yihi raaytu lal uriitu laylata alqadri baa la i kadibna waa lay halmaansiiyey tayahay iyo biyihii ku yaallaan ma arkayba subaxaana goormay noqotay saddex iyo labaatan labada riwaayabana way asexeen shaafici marka subaxii dhoobada lagu sujuuday ma kow iyo labaatankay ahayd mise saddex iyo labaatankay ahayd buu ka shakiyey wuxuu yidhi labadaa mid weeye marka leylatulqadrigu ama waa kow iyo labaatan ama waa saddex iyo labaatan halkaasuu ka bujiri muslimiintu intaa keliya axaadiiu ma ahee afartan qowl buu sheegay xaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari qolana waxay yidhaahdeen maya ma toddobiyo labaatanka wey ubay ibni kacabna wuu ku dhaaran jiray inay toddobiyo labaatanka tahay laakiin nabigu kuma dhihin toddobiyo labaatanka wey sal slam ee astaan iyo calaamad uu sheegay buu toddobiyo labaatankii arkay nabigu waxaa calaamadaha laylatulqadriga ka mid a subaxeeda qoraxdii oo guduudan oon shucaac iyo daruur midna lahayn baa soo baxduu yidhi ubay ibni kacab intuu soo jeedayoo ixyaauleyl sameeyey toddobiyo labaatan buu subxii sidii qoraxda kusoo baxday tilmaantii arkay baa toddobiyo labaatanku yidhi uuna ku dhaartay nabigana xadiid badan wuxuu ku yihi waa habeenada witerka ah tirada isdheera tiradu kuwana waa tira shafci oo dhammaa tiro waa tiro kis oo aan qaybsamin tirada kistaa markaad tirisaan imisaa soo gashay an habeen ah, ko iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan waay axaadii badan baa xoogeysayo wuxuu yihi habeenada witrkaa ah ka raadiya habeenadii witrkaasaan saa ugu naqiinay kiskii see loo tirin baa inagu timid axaadii kale a tirada kiska horta tiri labaatanka hore daa xaggeed ka bilaabi laba toban baa soo hadhay soo maaha xaggeed ka bilaabi tirada kiska aggaad ka soo tirin mise aggaad ka soo tirin baan isu qabtay xadii baa wuxuu abu saciid fii taasicatin tabqa fii saabicatin tabqa fii khaamisatin tabqa markay sagaal dhiman tahay markay toddoba dhiman tahay sagaal markay kuu dhiman tahay habeenka soo socda weeyaa lagu yidhi abu saciid baa la yidhi xisaabtan zaman baa ka soo wareegay idinkaana nabiga la joogay tirada qaabkana balsheeg wuxuu yidhi kow iyo labaatan markay jeedisay ku dhaafto habeenka soo socdaa taasica la yidhaahdaa baa sagaala see sagaal ku noqday bil soddonood gadaal ka soo tirisay waay bil soddona xagga gadaala ka soo bilow sagaalku habeenkay noqon habeenka labaiyo labaatanka soa soo maa kow iyo labaatan markay ku dhaafto habeenka ku xiga oo kow iyo labaatan markaad ii tirisay tiro dhammuuihaaye haddana tiro kisoo noqday soo ma aha axaadiiu qaarna waxaa daahirkeedaa xaggan ay ka socotaa watarku qaarna watarku xaggan uu ka socdaa wey tobankaa hadday sagaal iyo labaatan noqotona watarku wuu iswada yeelan hadday soddon noqotona watarku wuu isdaba mari laakiin yaa og miday noqon doonto maxaa xala ah marka tobankaba hala dadaala soo maaha wuxuba waa tobane iyadaamaan quud ahayno marka hore wa toban ahayde watarka sidan ogti way isdaba mari kartaa toddobiyo labaatankay noqontaa ko iyo labaatankay noqon kartaa culamada qaarkood markay axaadiita la yaabeen bay dheh leylatulqadriguba habeen meel taagan maaha waa habeen guurguura yidhahdeen mar ko iyo labaatankuu taga mar saddexiyo labaatankuu taga mar shan iyo labaatankuu taga mar soddon labaatankuu taga mar toddobiyo labaatankuu taga marba habeen buu tagaa seed ku heli kartaa adiga toban kaba inaad isu bixiso watarkiina wuu isdaba mari karaa habeenkiina waa guurguuri karaa maxaan samaynaayo talaa nimayo talada ugu fiican hal habeenoo tobankan ama sagaalkan ku jira oo saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood ka khayr badan alleelahay shaqooyinkana soo xiro fasaxyana ha la soo qaato tobanka habeenna jilbaha aynu aasna waaya marka jilba aaskii ictikaaf aynu kaalmaysanno maalintii intaad nasato ood seexato ood hasaawaha yar dhammaysato habeenkii sutina u qabo laylatulqadrigu waa habeenkii waa maqhribkii iyo salaada subax inta udhexaysa markaad afurtaba habeenkaa afurtaada bacya waxaad ku soo duuduubataba haddaad rabto soo diyaarso hoosta gasho sutina u qabo habeenkaa marka isku bixiska habeenka laylatulqadriga la raadinayo waa la ogolyahay wainamaa yasixu lictikaafu wuxuu asaxaa ictikaafku fi lmasjidi masaajid baa lagu ictikaafaa dukaanka iyo xafiiska iyo suuqa iyo gidaarka jirdiinka banaankaa laguma ictikaafo wa antum caakifuuna fi lmasaajidi baa layidhi wljaamicu masaajidka jamaacada laga ogo shanta jamaaca iyo jumcada laga ogaana awlaa ka haboon in lam yajib haduusan waajibin hadduusan waajib ahayn isagaa haboon inuu haboon yahay waxaa loogu labay u daliishadeen daliil iyo cilla amaa cilladu waxay yidhaahdeen qofka muctakifka ah meeshiisa inuu joogoosan bixbixin waayo haddaan jumco lagu tukanayni masaajidkanna kolba jumcada aad jumcada u bax noqon mid jumcadaba lagu tukanayoodan meel looga bixin baa ka fiican waxaa labeeya xadiiu caaisha cinda abi daawuuda fii sunani waxay leedahay assunnatu cala almuctakifi muctakifka sunna waxaa ah waxyaaba badan bay sheegtoon kusoo noqon doono walaa ctikaafa ilaa fii masjidin jaamicin masjid jaamica ah maahane meel kale laguma ictikaafi karay tir xadiidkaas saasaa sunnada nabiga sal slam waxay yidhahdeen ictikaaf kaamilah ama afdal ama ah jiray yidhahdeen waljadiidu qowlka jadiidka imaam shaafici annahu laa yasixu asixi maayo ictikaafu lmar'ati haweentuna ictikaafto fii masjidi beytiha gurigeeda meeshay musallaha ka dhigatay masaajidka kaga ictikaaf karto haweenta gurigeeda meel hadday xeerxeerato oy gaar u diyaarsato oy ku tukatay ku leedahay meeshaa ictikaaf masaajid baa la yidhi ama kanaan masaajid ka dhigtee masaajidna waa meeshii salaad loo diyaariye tanna waa ku ictikaafa dhigi kartaa cala aljadiidi maya wa huwa almuctazalu waa meesha gaar loogu dheeraado almuhayau loo diyaariyey lisalaati salaada waayo masaajid ma aha ummahaat muminiinna masjidka nabigay ku ictikaafi jireene guryahooda kuma ictikaafi jirin waana huwa aiixu haddaad tidhaahdaan masjid jaamicaadna dhahdeen away xadiidkii xudayfa laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid اalaaثa saddexda masjid xaramka maka iyo madiina iyo qudus masjid alaqsa mooyeen meel kale laguma ictikaafi karaa xadiidkii haara away waxaan leenahay xadii mehe waa aar lam yaix rafcuhu wainama axiixu waqfu xadiikaa sida axiixa waa min qowli xudayfata waaye ibnu mascuud baana ku khilaafay oo yidhi lacallahum asaabuu akhtaa qisaduna waxay ahayd dad kuufa ictikaafsan masaajkii jaamica ahaa iyo guryahii ibnu mascuud iyo abuu muusa ashcari deganaayeen dhexdooda buu soo maray ninka la yidhahdo xudayfa xudayfa wuu inkiray arrintii wuxuu yidhi ibn mascuudow dadkan ictikaafsan ee farfadhiya bayna daarika wa daari lashcari maxay tahay sow ma aha in la ctikaafa ilaa fi masaajid alaaa ibn mascuud wuxuu hi lacallahum asaabuu akhtaat waxaa dhici karta iyagu inay kaa saxayin o aad u qaldan tahay taasaa riwaada qaarkood xadiidkan madaarkiisu qisadu inta ugu badan waa sufyaan ibnu cuyayna waxa laga warinayo ruwaadda hiqaadda ah saddexda ugu muhiimsan min qowli xudayfay ku wariyeen saddexdaa nin aimada ee hiqaadka ah oo cabdirasaaq ibn hamaam isancaani ah oo ardaygii laazimay sideed iyo tobanka sane ibnu cuyeyne moxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani ah oo ninka saddexaadna imaamkii uu yahay saciid ibn cabdiraxmaan ilmakhzuumi saddexda min qowli xudayfay ka dhigan saddex ninoo kalea iyagana cusfyaan ka wariyayoo marfuuc ka dhigay hishaam ibni camaaro markuu waayeelay wax isku dardaray iyo nin la yidhaahdo maxamed ibn اfaraj oo isaga ninka warka ka soo sheegay uu majhuulu xaal yahay iyo nin saddexaadoo maxamuud ibni aadam almarwasi la yidhahdo iqa halkaa nin baa ka soo haray labada nin kaleo matcan bay leeyihiin haddana sufyaan اthawri baa waasil اlaxdab can ibraahim الnakhaci qisadii ka wariyey iyadoo mawquufa iyadana intaa marka la isu geeyo fatarajaxa qowlka ah inay mas'aladani mawquuf tahayoo uusan xadiid marfuuc ahayn mawquufkiina waa ijtihaad saxaabi saxaabi kalena khilaafay walaa ctikaafa ilaa fii masjidin jaamicin iyo wa antum caakifuuna fi lmasaajidi ashaa cumuumka iyo intaasoo dhan baaban haysanaa baa nidhi saasaa ay jamaahiirtu ku tageen salafan wa khalafan raximahum llahu tacaala waradia canhu walow cayana masjida masjid hadduu aaraama masjid xaramka hadduu cayino oo nadro fii nadrihi nadarkiisa alictikaafa ictikaafka uu nadray haddaad nadar ictikaaf ku gasho oo ilaahay waxaan ugu nadroon sharad ku gala inaan ictikaafo masjid xaramkaan ku ictikaafin aad tiraahdo tacayana isagaa caynoobi waa inaad aaddaa meel kale oo kaa gudi ma jirto waayo masjid la fadli oo la barbar dhigi kara ma laha o wakada masjid اmadiinai واaqصى haddaad masjidka madiine ku nadarto iyo واaqصى ku nadartana waa iyagaa caynoobi fi اadhari sida raajixa wayaquumu اmasjid اxaraamu masjidka xaraamka aana istaagaya maqaamuhumaa booskooda haddaad madiine ku nadartay makaa kaaga filan iyadaa ka fadli badan haddaad qudus ku nadarto maka iyo madiinaa kaaga fadli badan walaa cagsa cagsi ma jiro haddaad xaramka maka ku nadarto madiine iyo qudustoona booskiisa ma geli karaan bimacnaa xaramka makaa u fadli badan madiinaa fadliga ku xigta qudus baa saddexeeya midba midkuu ka fadli badan yahay booskiisa waa geli karaa laakiin midna mid isaga kaba fadli badnaa booskiisa ma buuxin karo marka xisaabtu maxay noqon maka labadoodaba booskooda way geli kartaa laakiin iyagu booskeeda ma geli karaan labadoo isku soo haay yaa fadli badan madiina madiine booska qudus lagu nadray way geli kartaa laakiin qudus booska booska madiine ma geli karo saa darteed wayaquumu masjid xaraamu baa istaagaya maqaamuhumaa labadooda kala booskooda qudus iyo madiina walaa cagsa laakiin labadoodu booskiisi lagu nadray ma geli karaan waa isagaaba ka fadli badnaa wayaquumu masjid madiinati wuxuu istaagayaa oo gelayaa maqaama aqsa qudus nadarkeedii madiina kaa gudaysa walaa cagsa quduse nadar madiinaa kaama gudi karto way ka hoosaysaa madiina ka fadli badan walasaxu sida raajixa annahu yushtarau waxaa sharti fi ictikaafi ictikaafka lubhu qadrin qiyaas inaad ku nagaato yusamaa lagu magacaabi kara cukuufan nagaansho luatan loogu magacaabi kara waay alcibratu biawaa'ili asmaai waay lafdiga inta ugu yar ee soo geli kara aqalu maa yusamaa lubhan waiqaamatan baa lagaa rabaa walow daqiiqatanna ha noqdee intaasaa ictikaaf ku asixi karaa wa qiila waxaabaa la yidhi waa laga daray yakfi lmuruuru dhaxmarkaaba ku filan bilaa lubsin adoo nagaanin oo hakanin inaad ku hakataan lay hayeen walow haddaad rabta taagnow qola waxay idhahdeen may intaad dhex socotoba muddo aad dhex joogtay masaajidka weeye muddo go-an ma ictikaaf way noqon wa qiila waxaa la yidhi yushtarau waxaa shardiga muktu naxwi yowmin maalin wax lamid inaad ku nagaato curfiga sharcigaa sidaa u yar eg bay yidhahdeen watir haddaa soo tilmaana bilow wayabtulu wuu buraa biljimaaci jimaac buu ku buraa walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi haween ha u dhowaanina idinkoo masaajida ku ictikaafsan baa layidhi hadday dhacdo inuu ku fakado de masjidka dhexdiisa ma dhici kartaa ka warrama de waxaan ka hadlaynaa ma banaan tahay maaha ma laga yaaba inay dhacdo la arko <laughs> su-aasha waad ku dhacdeen xaramka calamka markii adunku isu yimaado wax mar walba wax ariiba ad arki ood la yaabto xaramka maka hadda zamzamkii waa laga saaray waagii hore halkan maqaamu ibraahim iyo rukniga la tawaafo inta saaxada laga dawaafay hoose dhexdeeda buu zamzamku ku holi jiray ceelkiisu qayb hoosoo la galoo raga iyo qayb dumaruu lahaa maalin baa waxaan anigu imid iyadoo askar ay buuxdo buuq iyo qaybo meeshii tahay ma joogin qaybtii hore war maxaa dhacay baa idhi meesha dareen baa taagane waxaa la yidhi nin iyo xaaskiisii baa soo wada cumraystay waxaa ka dhacdhacsanayd ilmihii xaramka gudihiisa ku caloolgala weli buu noqon halkaa zamzamka intuu gaatay galeen bay go isku dadeen oy hawshoodii bilaabeen ninka xaramka dhexdiisa ku sameeyey meel kale ma malaynaysaa haddii baraka lagu sheego waxaad arkaysaa iyadoo wax banana ah baad arkaysaa baraka markii la sheego dadka miirkun baaba ka tegiba hadde ninkii wax ilaahay ka deeqan yaha ka dhacay de waa la kala qoqobtay la kaxeeyo la jiido isna waa dagaalamaya maxay ga rabtaan bal weliga ii dhashaan rabaa haddii ilaahay weli igu siinaya maxay ga rabtaan marka wax iska dhici karo waxaasoo dhan wayaqturu biljimaaci buu ku buraa laakiin anoo kaadi iyo wax u baxay ama cuntihi isagoo wax u baxay inuu wax soo sameeya waa dhici kartaa wa adharu laqwaali aqwaasha kan ugu raajixsan aqwaal badanoo imaamu shaafici laga soo guuriyey ana almubaasharata taataabashada bishahwatin uu u taataabto ka taabasho gacan taabasho wey iyo wa dhunkasho wey tubtiluhu way burin in anzala hadduu biyo ka yimaadaan wailaa falaa haddii kale maya haddaad wax taataabato ama wax dhudhunkato ama si kale wax u riixriixido oy shahwadii kaa timaado aladharu fi lmadhab uu kaa jabin ictikaafkaadi waa buraya waxaa laga qiyaasanayaa wixii soomka inugu soo maray inay soomka jebinayaan walow jaamaca hadduu haweentiisii u tago naasiyan isagoo ishalmaansan ictikaafkiisii buu halmaamay faka jimaaci saa'imi nin soomanoo halmaan wax ku jimaacay buu la mid yahay soomkiisu ma jabayaa maxaynu soo marray ma jabayo soomkii kama jabayaanu soo marray walaa yaduru dhibi maayo qofka muctakifkaa ataayubu inuu cadar ismariyo watazayunu inuu isqarxiyo waayo wax amraya inuu ka tago oo xaaraantinimaynaya ma jiro asalkana way bannaanayd bal waxaa sugan nabigoo ictikaafsan sal l slam inuu caaisho daaqada madaxa uga soo bixin jiray oo intay u dhaqdo ay u shallayn jirtay isagoo muctakifa ah, haddaba in la shallaysto oo la isqurxiyo waa la ogolyahy waalfitru afurkuna waxba yeeli maayo haddaad afuran tahay soon shardi maa cin fi lmadhab bal yasixu waxaa asaxaya ictikaafu leyli habeen inaad ictikaafto waxdaw keligii habeen miyaa la soomaa maxalu soomba maa habeen habeenkii keligii baabaad ictikaafi kartaaba maalintiina suuqaa shaqaysan kartaa haddaba hadda ictikaaf toban kale ictikaafi weydaan habeenkii niyoodo casarkii iyo intaad waxoogay indhaha korood soo yar guduudsato soo yar sahay qaadato xaafadda soo si fiican usoo xaro habeenkii ilaa salaad subax ku sin walow nadara hadduu nadro ictikaafa yawmin maalin buu nadray huwa isagu fiihi yowmkaa saa'imun uu sooman yahay laazimahu waa ku waajibi nadarku sidiisaba wax adugu aada isku waajibisay waay asalka shariicadeennuna sidii aada isugu waajibtay buu kuugu waajibayaa haddaan sharci diidaa la arag haduusan waxnas sharciga khilaafin saad isugu waajibisay ma allah kugu waajibiye asalkii maya soo adu maadan doonanin haa soo adu sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo qaab iyo shuruud iyo tilmaan maadan bixin haa sidii baa lagaaga rabaa waa ballan aad gashay ballankii fuli haddii uusan ballankaa nas sharciga ka hor imanaynin saas darteed walow nadara hadduu nadiray ictikaafa yowmin maalin inuu ictikaafayo huwa isagu fiihi yowmkana saaimun sooman yahay laazimahu waa ku laazimi maalnaad sooman tahay inaad ictikaafto haddaad nadarto adaa isku laazimiyey waa inaad maalin soona ictikaafta waay walow nadara hadduu nadro an yactakifa inuu ictikaafo saa'iman aw yasuuma uu soomo muctakifan xaaluu yahay lazimaahu labada way ku laazimi haddaad adigu isshardido inaad labadaa isku darto maalin maalmaha aan soomanahay ka mida inaan ictikaafo haddaad tiraahdiyo haddaad tiraahdo sawm iyo ictikaaf inaad isku darta aad nadartana labadaba wada jir bay kugu waajibi wala saxu sida raajica wujuubu jamcihimaa inaad jamciso inay waajib kugu noqoto weeye suwarkan saddexdoo dhan wayushtarau waxaa shardiga niyatulictikaafi ictikaaf in la niyoodo waa cibaado fadhiga masaajidka daal baad isaga fadhigi kartaa nasasho qof inaad ku sugaysana waa isaga fadhigi kartaa qorax iyo qabow inaad kaga gabanaysana waa u fadhigi kartaa caaduu noqon karaa cibaadana waa noqon karaa caadihii cibaadadii shabahay niyaa lagu kala saaraa maqsuuduhaa tamyiizu lilcibaada bima yakuunu shibha fi lcaada waay wayushtarau niyat lictikaafi baa shariah inama alacmaalu biniyaad wey wayawi wuxuu niyoon fi nadri nadarka alfardiyata hadduu ictikaafkaagu nadar ahaa ictikaaf farad oo waajibaad niyoon waidaa alaqa hadduu ilaaqo markuu ictikaafahayey niyada uu niyoonaya hadduu ilaaqo oosan zaman mucayan a niyoonin kafathu niyatuhu niyadiisaasaa ku filan wain taala haba dheeraada mugtuhu waktiguu ku nagi yahay haddaad ictikaaf iska niyooto oodan muddo xadidanin inta aad joogtaba niyadaasaa kugu filan oo waxoogay markaad joogtaba niyadii tajdiidi lagu dhihi maayo hadalkaas maxaa keenay aniga ictikaaf baan niyooday masaajkiina waan dhex fadhiyaa niyadii waktigeedii ma dhammaaday mise waa inaad cusboonaysiisaa wax waxaa jira jinni oo jaan oo falsafad iyo mantiq la yidhaahdo oo fiqigii iyo caqiidadii iyo culumtii oo dhan galay maadadan aljawharu walcardu la yidhahda waay alcardu laa yabut laa yabqaa zamaanayn laba zaman ma baail noqdo wafigu niyadu awsaafta cardiga ay yidhaahdaan wey ardigu ardkuna laa yabqaa zamaanayni saas darteed haddaa niyo niyooday lubsigii ugu yaraa markuu dhammaaday niyadii ma baaqi noqon mise carad zaaila weeyaa iman masaladaana mushkilad waxay keentay gaar ahaan awaaiftii ashcariyada iyo mushkilad bay ku keentay qaar baa culimmadu fara caaradood ku baxsaday qaarna waa la laayey riddaa loo laayey waxaa la yidhi alcarab laa yabqaa zamaanayni baad dhahdeen nubuwadu ma jawhar baa mise waa carab waxay dhaheen waa carab mowtu nabiyi bacda mowtihi carabkii ma baaqi baa mise waa zaa'il calaa qaacidati lmantiqi zaa'il waay idan annabiyu laysa nabiyan bacda mowtihi faltazamahaa bacduhum qaar baa markii lagu laazimay iltizaamay markaasaa qudaad loo geeyey qaaraan andalus bay haydo qudaad maalikiyaa loo geeye maalikiyadu qudaadda maalikiyaduna seefta waa ka soo horaysaa nimanka maalikiyada la yidhaahdo seefta iyo dhiigga daadintiisu waa ku degdegaan gaar ahaan mutaakhiriintooda badan waxaa la yidhaahdaa ninkii madaxa ee raba madhab inuu adeegsado uu dadka aada u laayo maalikiyadu daydaydaa nimanka maalikiyadu mixnad waayo walidaalika innaga hadda maraba markii la raba dimaada in la takfiifiyo mutaakhiriinta maalikiyada la aadi laakiin dahabi zaqalulcilmiguu kaga digay wuxuu maalikiyadu way fiican yihiin haddayna ahayn tasaruc fi takfiiri wa safki dimaay dhiigga daadintiisa iyo takfiirka bay ku degdegaan buu yidhi marka mas'aladan waxay daba socotaa carad zaa'ilka aha niyadu waa carad tazuul wain taala mugtuhu xataa waktigaa hadduu dheeraado mar hadday niyadaadu mulaqa ahayd intaa aad fadhido dhan niyadii baa kugu filan maalin ha noqoto laba maalmood ha noqoto toban maalmood ha noqoto soddon maalmood ha noqoto wayawi fi nadri laakin low kharaja hadduu baxo oo wacaada uu soo noqdo ixtaaja wuxuu u baahan ila istinaafi niyo cusub laakiin haddaad baxdo niyadu waktiga ma laha inaad bixitaankaagay ku dhammaan markaad soo noqoto tajdiidu niyaad u baahan ictikaaf mar labaad inaad niyooto haddana laa baas walow nawaa muddatan muddahadu niyooda shan beri toban beri laba maalmood afar iyo labaatan saac hal habeen shan saacadood baad niyootay fa kharaja uu baxo fiiha muddadii dhexdeeda oo caada uu soo noqdo fain kharaja hadduu u baxay ligayri qadaa'i alxaajati xaaja gudasho saxariya kaadiya waxaan ahayn hadduu u baxay lazimahu listinaafu niyadiinu soo cusboonaysiyaa waajibo muddadii waad goysay aw lahaa ama qadaa xaaji u baxay falaa niyo cusboonaysiin maayo waqiila waxaa la yidhi inalad hadday dheeraato muddatu khuruujihi muddada bixitaanka uu ku maqnaa hadday badata xaajaba ha u baxee istanafa wuu cusboonaysiin haddii musqushii safka kugu dheeraado ood cabaar maqnaato haddana weysadii safka kugu dheeraado ood cabaar ku jirto adeer wakti dheer baad maqnayde cusboonaysi bay yidhahdeen waqiila waxaa la yidhi laa yastanifu mulaqan mulaqan ma soo cusboonaysiinayo ama ha dheeraato amana yaanay dheeraanin ama xaaje ha u baxo ama yaana u bixin mar haddii muddadii lagu dhex jiro niyadda mauma baana tii horaa ku filan walow nadara hadduu nadro niyadiin baan ka hadlaynaa hadda weli axkaamulniyaan ka hadlaynaa iyo suwarka ay la xidhiidhsanaysa nadarka walow nadara muddatan buu nadray mutataabicatan isku xigta shan maalmoodoo isku xiga bil isku xigta usbuuc isku xiga toban berioo isku xigta haddaad niy nadarto oo fakharaja licudrin cudurdaar uu baxo cudurdaarkaasoo laa yaqtacu tataabuca xidhiirka aan goynaynin lam yajib waajibi maayo istinaafu niyati niyada in lasoo soo cusboonaysiiyo waajib ma mar haddaad cudurdaar u baxday xidhiirkiina uusan kaa goyn sida nin ictikaafkii ku jiraata wa qiila waxaa la yidhi in kharaja hadduu baxay ligayri xaajatin xaaja gudasho waxaan ahayn wa husni janaabatin janaabaka qabayske waxaan ahayn hadduu u baxay wajaba niyad inuu soo cusboonaysiiyaa waajiba niyad haddaa cusboonaysiisana tataabuci baad cusboonaysiin waayo way ka dhalanaysaa maxaa labadan loo soo reebay qadaa'ulxaajahana kama maarma yidhahdeen guslujanaaba hadday janaabo kugu dhacdo muctakifana joogitaankaaaba xaaraama fi lmadhab saa darteed waa waajib inaad baxdo sharciguna kugu waajibiye inaad baxdo haddana way kaa kala gooday ku yidhahdana isma qabata yidhahdeen wa sharطu lmuctakifi qofka ictikaafaya shardigiisu alslaamu wey waa inuu muslim yahay wاlcaqlu waa inuu caqli leeyahay majnuun ma ictikaafi karo wاnaqaau inuu ka tahiran yahay can ilxaydi gabadh caado qabta ma ictikaafi karto wاljanaabati janaabo waa inuu daahir ka yahay nin janaabo qaba ma ictikaafi karo sababtoo ictikaafku waa masaajid la fadhiisto isna masaajid u fadhiisto uma banaana fi lmadhab baanan soo marnay de kuma banaana kuna cibaadayso isma qabato labada isma galaan walow irtada hadduu gaaloobo almuctakifu muctakifki ninkii ictikaafka u fadhiyey baaba diinta ka baxay aw sakira ama uu sikhraamay wuxuu cabay maandooriya intuu qayilay buu sidaa uusheeg sheekh uusheego uu sheegayey buu ilmihii carruurtaa madaxa qabsaday buuri habeen dhawad soomeedaan joogay suu qayilayay buuri waxaa iga sheekeey ninka ku dhacday laftiisa buu mirqaama isdhex yaacay musqushu u baaro ibriiqi uu ku sisaysan lahaa qaadiu siriyo ilma caruura qoorta ku dhegay war ilmaha dhig war ilmaha dhig war ilmaha dhiglay saasuu isu waalay sakira haddii lagu yidhaahdo iyo sakraan haddaad maqasho waa qof isagu maandooriye isticmaalo oo iswaalay wey baala ictikaafkiisi waa buraya waa isagaa caqligii iska qaadee takliifta kana isaga ama diinta kaga asaxaysay ka baxay wlmadhabu sida raajixa bulaanu maa madaa wixii tegay inuu burayo wey oo min ictikaafihimaa ka a almutataabici israaci ictikaafkii tataabuca ay ugu nadreen toban buu ku nadray shan markuu joogu maandooriye cunay markaasuu waashay hadhow buu soo miyirsaday halkii miyuu ka sii wadi maya ka kacway wixii oo dhan dhexduu ka ridoobay dibbuu ka soo islaamay ma halkiibuu ka sii wadi nadarkii maya dibbuu ka soo bilaabi tataabuci inqaaca waay walow ara'a junuunun waalle hadday la soo daristo aw khimaawun miyirbeel lam yabtul ma bureeyo maa madaa wixii tegey lam yakhruji zunubsaaji ka bixin hadduu waalli ku dhacdo junubka marka saa lagu yidhaahdo waa wax awooddiisa ka baxsan jin baa ku dhacay sibaa madaxu isaga dhex yaacay ama wuu miyir beelay hadduusan masaajidka ka bixin ictikaafkiisii waa jiraa intii hore wayuxsabu waa la tirin zamanuliqmaayi xilligii uu miyir la'aa min alictikaafi baa lagu tirin duuna aljunuuni xilligu waa laasan maya labadaba hadday dib ka miyirsadaan kan waa loo tirin intuu miyir la'aa ka siyaami soonkaba ninkii miyir beelo waxoogay soo looma xisaabayni kadalika alictikaafu waa min tawaabicu siyaami masjid haalibkeh junuunkana ahli ltakliif walcibaadaba ma ahayn soonna lama xisaabaynin kadalika la xisaabi maayo zamankaas aw ilxaydu kuwan maxaa loola yidhi wixii hore ma burin waxan waa khaarij iraadatiin wax ka baxsan waayo kan horena murtadki iyo sakraankana iyagaa khiyaarkooda waxaan kula yimid aw ilxaydu alxaydu baan la soo darsay gabadhii wajaba alkhuruuju bixitaankaa waajiba wakada aljanaabatu baa lamida idaa tacadara alguslu qabays hadduu suuroobi waayo filmasjid inaad ku qabaysato hadday janaabo kugu dhacdo masaajid gudihiisana qabays ka weydo inaad abays doonatood baxda waa waajib falow amkana hadduu suuragal yahay masaajka dhexdiisa hadduu ka suuragal yahay qabayskiina jaaza alkhuruuju bixitaankii banaanka inaad aaddo way banaan tahay ood gurigaaga iskaga soo weysaysato ood ku soo qabaysato walaa yalzamu kuna waajibi maayo waxaa la leeyahay masaajka gudihiisa gelitaankiisa iyo dadka kusoo fiirfiirintooda iyo meesha aad ku qabaysanaysi iyo hebel waa junubeya lagu dhahayo waxooga yar shiixitaan iyo xishood bay leedahay adigana muruuada iyo sharaftaada in la ilaaliyo way ku jirtaa waxaa lagu ogolaya iska baxo guriga kusoo qabayso waxoogay xaal mastuur iyo sharafta iyo anshaxa inaad ilaaliso waa lagu ogolyahay laakiin waajibkuguma aha warxayga waxbagama geline iskusu masaajidkan isku furi biyo haddaad tiraahdo waa lagu ogolyaho dhibaato malaha waajibkuguma aha walaa yuxsabu la tirin maayo zamanu lxaydi wala ljanaabati xilligii janaabada iyo xaydka lagu tirin maayo sababtoo ah ahlun lilictikaafiba maadan hayno lubhi fi lmasjid baaba xaaraam ka ahaa maanta halkaasaan isaga daynaynaa qaarkiin baa laga yaabaa meelo inay afur doonanayaane berri baynu dhammayn qaybta dambena berri waktiga insha allahu su-aalihiy jawaabay noqonayaan subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuub ilayk